maalan qof inuu qaadigii u tagayo xaakimkii ama maxkamaddii uu yidhaahday sidaa iyo sidaa iyo sidaasuu ii galay in lagaa eed sheegto ceebahaagii la sheego islaantii inay odageedii ka dacwoto odaygii inuu islaantiisii ka dacwoodiy wixii la mid ah labadii qof ee deriska ahaa ama wixii la mid ah waa bannaantahay xilligaasoo kale waxaa kaloo bannaan qof baa waa lagu yimid waa lagu weydiiyey hebel idinkaa saaxiibo ah gabadh baan rabaa inaan siiyo iiga warran ma doonayo waa qof wanaagsan iyo wanaaggiisa xagga ii dhig waxa ceeb uu leeyahay adigu ma ku siisan lahayd sidaa gabadh maya wallaahi qofkan ceebtaasaan ku ogahay ma ceebtaasaan ku ogahay ama dhaliishaasaan ku ogahay sidaa darteeda kugulama talinayo oo waxaa u daliil ah nebiga calayhi salaatu wasalaam faatima binti qays gabar la oran jiray saxaabiyad ahayd yaa u timid iyada oo ay laba nin guur soo weydiisteen midna aynan oranin haye nabiga u timidoo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa u sheegtay maxaa nabiga horay u yiri aniga ila tasho intaadan mar kale gelin nin horay soo kala tageen markaasay ku tiri rasuulka allow mucaawiye bna abi sufyaanna waa ii yimid ninka la yidhaahdo abiljahmna waa ii yimid arrintaa bal ka waran nebiga calayhi salaatu wasalaam labadii ninba ceebe ay leeyihiin buu ku tilmaamay fa ina mucaawiya bna abi sufyaan sacluukun laa maala lah waa nin cayroo faramaran wuxuu ku siiyaba ma hayo sidaa darteeda waxba ha ku degdegin ama abiljahm fainahu laa yadac alcasa can caatiqih ushaba deegta kama dhigo oo laba macnoba waa lagu fasiraa nin wuxuu ahaa taajir ahoo safar badan marka waa nin safar badan oo socod badan oo aanan salkaba dhulka dhigaynin oo marna ku maqan dhinaca iyo shaam marna ku maqan dhinaca iyo yeman safarkana waad garanaysaa waa kii awrta la raran jira marka xilligu nastaaba iska yaraydba kaana u malayn maayo inuu ku anfacayo muhiimadda inooga dan leenaha wuxuu yahay qodobka labaad culimmada ay ku fasiraan laa yadacu lcasa can caatiqihi waxa weeyaan waa nin daraabun linnisaa haweenku garaca marka isna kugula talin maayo meesha marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ceebihii ay lahaayeen yuu tilmaamay oo sababtu maxay tahay almustashaaru mu'taman wey qofka hadduu kula shawrayo oo wax ku weydiisanayo qofaad garanaysid ceebtiisa waa u sheegi kartaa marka waa liajli almaslaxa maslaxada la dhowraya gabadha intay iska geli lahayd nebiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam nebigana laba ceeb oy lahaayeen buu u sheegay mid walbaba ceeb uu lahaa buu u sheegay marka waa bannaan tahay xaaladaas oo kale iyana waa bannaan tahay marka likhayri daruura taasaa loola jeedaa iyo wixii la mid ah qof baan rabaa tijaaro inaan la galo war adiga hor wax isugu darsateen bal iiga waran qofka ahaa war wixii gacantiisa gale kaaga soo laaban maayaan iska dhaaf kugula talin maayo waa ceebtiisii waad sheegtay laakiin maslaxa meesha ku jirto ah haddaad adigu ku khasaartay qof dambe inuuna ku khasaarin muslimiintii ka mida xoolahoodii wahaakada marka baabu satri cawraati lmuslimiina wuxuu u baab yahay in la asturo cawradaha muslimiinta iyo wanahyu in la isu diiday buu u baab yahay can ishaacatiha fidinteeda ligayri daruuratin dhib keenay ama baahi keentay iyadoo aynan jirin qaala allahu tacaala ilaah isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica alfaaxishatu faaxishadii inay fiddo fi ladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey inay faaxishada ku fidda kuwa jecel lahum waxay leeyihiin cadaabun aliimun cadaab aad u xanuun badan bay leeyihiin fi dunyaa bay ku leeyihiin walaaakhiratina waa ku leeyihiin cadaab adduuniya aakhira maxay ku muteen hal shay bay ku muteen oo ah yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu waxay jecel yihiin ceebtu inay dhex fiddo dadka muslimiinta dhexdooda oo macnuhu waa maxay hebel baan kaarka ka gubayaadii wey kaarkiisaan gubayaa oo macnuhu waa maxay dadko dhan baan wada gaarsiinayaa ceebihiisa arrintaa iyadaa ma bannaana shareecada islaamka waxay ahayd haddaad ceebtiisii maqashay qofkan rag iyo dumar wuxuu yahayba inaad asturto oo adna ilaahay baa markaa ku asturi lahaa laakiin markaad isaga kaarka ka gubto ku kala ilaahay adna kuu soo dirayaa kaarka kaa gubaya ku fidnaynaya fadeexadaadii bannaanka keenaya qof baa ilahay adna kuu soo diraya qisadan waxay ahayd fii suurati nuur oo waa xadiiulifkigi caaisha radi allahu tacaala canha markii lagu been abuurtay ummina caaisha markii lagu been abuurtay yuu ilaahay soo dejiyey subxaanah wa tacaala ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha zinadii inay dhex yaacdo fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun waxay leeyihiin cadaab aad u xanuun badan fi dunya bay ku leeyihiin iyo wa fi laakhirati cumaan ibnu cafaan baa wuxuu oranayey haweenayda zaaniyadda ama qofka zaaniga raggii dumarba wuxuu yahayba wuxuu jecel yahay dadko dhan inay zunaad noqdaan qof la ceebeeyo uusan jirin qofku markuu isagu iin leeyahay intaas inay dadko dhan wada leeyihiin wuu jecel yahay si aan isaga keligii unan u noqonin tuka cambaarleh waa sidaas weeyaan marka xumaanta hadduu isaga qabo qofka kalena waa ka fidinaya qof kaluu kasii fidinaya qof kaluu kasii fidinaya si ay dadkao dhan loogu maleeya ceebtaa inay wada leeyihiin kulligood وعن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wuxuu yihi نبgu laa ystر ma asturo cabdu qof ma asturo cabdan qof kale ma asturo labyo dhadig wuxuu ahaadaba fi dunya kuma asturo qof qof asturaa ma jira adduunyada intuu ku nool yahay ilaa satarahu allahu ilaahay baa isna astura yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha waa maalin bannaanka la wada keeni doono wax walbaba iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waa maalin bannaanka la keeni doono oo yowma tubla saraa'ir wax kala daayo wixii laabtaadii iyo sirtaadii kuu qarsoonayd baa bannaanka la keenaya cid walba akhrinaysa laakiin qofkii qof hore u asturay ilaahay waa u asturaya ceebihiisa subxaanah wa tacaala xadiid cabdullahi bni cumar uu leeyahay oo kitaabka inoogu iman doona yuu nebigu ku sheegay salawaat ullahi wasalaamu caleyh annajwa xadiiu najwa baa la yidhaahdaa oo wuxuu ahaa ilaahay baa subxaana wa tacaala qofka la kulmaya markaasuu wuxuu ku odhanayaa addoonkaygiio waxa ma samaysay haa kaana ma samaysay haa kaana ma samaysay dembigaa haa dembigaasna ma samaysay haa markuu qofku u maleeyay inuu halaagsamayba dunuubtiisii la tirinayo rabbi u tirinayo subxaanahu wa tacaala iyo rabbi wuxuu ku oranayaa wa ana satartuha laka fi dunya adduunyada intaad noolaydna waan kuu asturay wax ku ogaa waxaan ku arkayana ma leh haddana waan kuu dhaafay khalaas wey qof arkaya ma leh ilaahay baa u asturay adduunka aakhirana ilaahay baa u asturaya ceebaha dadka oo la asturo taada oo ilaahay astura ka dhalanaysa adduun iyo aakhiraba labadiiba oon dadka lagugu ceebaynin laakiin maalintaad isku daydo qof inaad ceebayso ilahay baa adna ku ceebaynaya subxaana wa tacaala gurigaaga dhexdiisaba haata hadday doonto imise qof baa islahaa cidi ku arki mayso laakiin gurigooda dhexdii ilahay ku ceebiyey subxaana wa tacaala guriga dhexdii ilaahay ku ceebiyey laa yasturu ma asturo cabdun adoon cabdan adoon kale ma asturo fi dunya ilaa satarahu allaahu ilaahay baa isna u astura yowma alqiyaamati rawaahu muslimun wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam isagoo odhanaya kullu ummatii mucaafa dhammaan ummadayda oo dhan waa la cafiyaa dembiga looma haysto ila almujaahiruun kuwa la jahra mooye maa baynaka wa bayna allahi jala wacala almujaahiruun kuwa la jahra oo waa maxay mujaahiriinti marka wa min almujaaharati mujaaharadii waxaa ka mid ah an yacmala arajulu qofka inuu sameeyo billeyli habeen mugdigiisii ilaahay ku asturay dadkii indhahoodii ilaahay ka asturay cid aragtay aynan jirin leylan habeen buu samaynayaa camalan hawl buu qabanaya waxbuu samaynayaa uma yusbixu dabadeed waa waa beriisanayaa iyada oo waqad satarahu allaahu calayhi ilaahay u asturay dushiisa fayaquulu markaasuu wuxuu dhahayaa yaa fulaan hebelow ama heblaayay camiltu lbaarixa xalay waxaan sameeyey miyaad ogtay allah haddaa ogaan lahayd maxaa samaysay kada wa kada sidaa iyo sidaa waqad baata waa waa beriistay iyada oo xalay yasturuhu rabbah rabbigiisi u asturay wa yusbixu laakiin wuxuu waa beriisanayaa waagana u dilaacayaa iyada oo <clears throat> yakshifu uu faydayo satra allaahi canhu asturku ilaahay asturay isagaaba iska faydayba isagaa khalqigii isu sheegay waxaa la mid ah bahalkan layska duubaya qofkii isagoo xumaantii samaynaya ama wax samaynayo iska duubayaa buu ku fidinayaa ama qofkii buu ka duubayaa dabadeedna waa fidinayaa dabadeedna waa fidinayaa qofka xaasidka ahna ee xiqdiga ku jirana wax walbay noqonaysaa wax walba ayay gelaysaa xasidnimada ceebaha qofkana si sahla ah lagu keeni karaa isagoo wanaag samaynaya xumaan loola qasdi karaa maalan kaba soo qaad kaba soo qaad miaal qof baa khamra cabay dhaladii buu meel dhigay mu'min baad ahaydoo si aad u ordaysay ayaa waxaad ku socotay xadiidkii ahaa aliimaanu bidcun wasabcuuna shucba aclaaha kalimatu laa ilaaha ila allah waadnaha imaadat ladaa he muxuu ahaa ani ariiqii buu ahaa warbahashan wasakhda ah fidnadeeda dadka ka foge waan qaaday maalan qof baaba ku eeganaya bahal sawir kugu dhajiye dhab wasabkana waa ku diray haahey wadaadkii ma aragtaan maanta arrintaa bal ka warrama waa la masabitay soo maa laakiin addoommadii ilaahay oo dhan buu gaarsiiyey fadeexa ceeb ah qofka uunan lahayn wax unan kasbanin ah ogow ku bishaaraysa adigana ilahay agtii waa ka fadaxaysanta maha khalqiga keliya ilahay agtii baad ka fadaxaysantahay yowma alqiyaama jala wacala uma yusbixu waa waa beriisanayaa waqad satarahu allahu ilaahay iyadoo uu asturay calayhi dushiisa fayaquulu markaasuu wuxuu leeyahay yaa fulaan camiltu lbaarixa xalay waxaan sameeyey kada wa kada sidaa iyo sidaa waqad baata yasturuhu rabbah wuxuu waa beriistay iyadoo rabbi asturay wayusbixu laakiin wuxuu waa beriisanaya xalay wuxuu ahaa iyadoo rabbi asturay laakiin wuxuu waa beriistay yakshifu isago oo faydaya satra allaahi canhu ilaahay asturkii uu asturay isagoo iska faydaya waxa la mid ah qolooyinka habeenadii kalaabka aaday kalaabka ka soo qaada sawirada ee social mediaha soo dhex dhiga waa fadeexo wey iyagaa isfadeexeeye ilahay u dhaafi maayo kuwa iyaga muttafaqun calayh wa canhu abi hurayra waxaa laga warinaya radi allahu tacaala can nabiyi sal اllahu alayh walih waslm qaala wuxuu yidhi ida zanat اlmatu halkan marka qofkii haddii fadixadii uu ku dhacay oo ku dhacay oo aad aragtay astur ha ceebaynin kaba soo qaad inuu addoon yahay adiga iska leh maba haydhna maanta laakiin maxaa kula gudboon kuwii noocaasoo kale ahaa waxa kula gudboon buu nebiga kuu sheegaya salawaat اllah wasalaamu alayh nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa zanat ilmatu addoontii hadday zinaysato oo fatabayana uu caddaado mala ma ah waa caddaaday xaqiiqo dhab ah oo jirta weeyaan zinaha zinadeediibaa caddaatay falyujlidha ha jaldiyo kii iska lahaa ee sayidkeeda mawlaheeda ahaa alxadda xadkii ha ka oofiyo fa calayhim nafsu ma cala almuxsanaati min alcadaab boqolkii iyagu nus bay leeyihiin sida ilaahay inoo sheegay subxaana wa tacaala konton baa ku dhufanaysa walaa yuharib alayha yuusanna ceebayninoo guulguulin laa tahriba calaykum اlyowm wa qisadii nabiy llaahi yuusuf waxaa la yidhaahdaa qofka in la guulguulo oo la caanaanto oo la ceebihiisii la sheegsheego oo maya yuunan ceebaynin oo ceebaheedii sheegsheegin calayha dusheeda oo magacii ugu yeeran xumaa iyo wixii la mid ahaa iyo tii wixii xumayd samaynays waxaasu idin lama ogola uma in zanat haddana hadday marlabaad zinaysato falyujlidha addoon wey ha jeldiyo kontonkii ha ku dhufto alxad walaa yuharib calayha yuusan fadaxaynin uma in zanat athaalitha mar saddexaad haday zinaysato falyabichaa ha iska iibiyo ha isdhaafiyo walow bixablin min shacrin xarigtin ka samaysanba ha iibiyo hadduu doono taa ma hayno marka ma hayno muttafaqu calayh atariib waxaa la yidhaahdaa altawbiikh canaantii weeyaan iyo guulguulkii wa canhu abu hureyra waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi ata nabiyu sal allahu alayh waalih wasalama birajulin utiya nabiya sal allahu alayh waalih wasalam nebiga alle waxaa loo keenay birajulin nin qad shariba khamran khamro soo nin saxaabi buu ahaa waa ku fidnaysnaa bahashaasuu soo cabay nebigaa loo keenay qaala nebiga wuxuu yidhi idrabuuhu garaac imisaa lagu dhufanaya afartan bay ahayd waagii nebiga calayh isalaatu wasalaam afartan ha lagu dhufto afartankiibaa lagu dhuftay oo maxay ahayd afartanka qaala wuxuu yidhi abu hurayra oo xadiidka warinayay afartanka marka lagu dhufanayay fa minaa waxaa naga mid ahaa addaaribu mid ku garaacay biyadii wax kale aanan haysanin wadaaribu waxaa naga mid ahaa mid ku garaacay binaclihi kabti intuu soo siibtay ku dhuftay wadaaribu waxaa naga mid ahaa mid ku garaacay bithawbihi maradiisii qof walba wuxuu haystay kii ul haystay kii gacantiisii waxba aanan haysanin mid walba yaddii uu heli karayay buu ku dhuftay falama insarafa markuu gadoomay qaala bacdu alqowmi raggii qaar ka mida waxay yidhaahdeen akhzaaka allah adigu inaad garaacdaad lahayde in aad caydid um xaq uma lihid akhzaaka allah alla ha ku hoojiye yidhaahdeen alla ku hoojiye lafdi kalaa wuxuu ahaa maxaa badiye inta nebiga loo keenayo maaha mar ma aha labo maxaa badiye inta nebiga loo keenayo isagoo sidana ah allah saasay ku dhaheen nebigaa u jawaabay calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi laa taquuluu haakada sidaa ha dhihina xaq uma lihidiin laa tuciinuu calayhi ha ugu gargaarina isaga dushiisa ashayaana shayaan hagu gargaarino shaydaan inuu ka sii adkaado sabab hagu noqonina u duceeya allah ku soo hanuuniya dhah rawaahu muslimun marka in la caayo dadkii macaasida samaynaya xaq looma laha abadan laakiin in loo duceeyo allah soo hanuuniyo allah islaaxiyo ilaahay kan ha yeelo baabu fii qada'i xawaa'iji اlmuslimiin wuxuu u baab yahay la gudayay xawaa'ij اlmuslimiina muslimiinta danahooda in loo saciyo loo ordo wanaagga ay leedahay iyo faa'iidada ku jirta ayaa la inoo tilmaamayaa inay waajib inagu tahay inaan umuuraheenna u sacyinno qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wafcalu lkhayra wanaagga sameeya lacalakum waxaa laga yaabaa haddaad wanaagga samaysaan tuflixuuna inaad liibaantaan ayi nooco wanaag u noqdo ama lafahaaga ha noqdo ama qof kale waxaad u samaynaysaba ha noqdo qof kale waxaad u samaynayso عن ibni cumara radi allahu tacaala canhuma ana rasuul lahi sal allahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimka ahi akhulmuslimi muslimka kale walaalkii weeye laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu cadowna uma dhiibo man kana fi xaajati akhiihi xadiidka habeen horu inoo soo hormaray man kaana fii xaajati akhiihi walaalkii xaajadii qofka ah ee u sacyiya kaana allaahu ilaahay baa isna noqonaya fii xaajatihi xaajadiisa mid u sacyiya walaalka dantiisa aad u sacyisay ilahay baa adna taada kuu aadaya macnuhu waa maxay kullamaa qof dantiisa aad u dhammayso ilahay taada adna waa kuu dhammaynaya adduunya aakhira waxay tahayba waman faraja can muslimin qofkii ka fayda qof muslim a ah kurbatan murug iyo tiiraanyo haysatay faraja allaahu ilaahay baa ka fayda canhu xaggiisa biha kurbatan kurbu ilaahay kaga fayda sababteeda arintaa walaalka kurbadiisa aad ka fayday darteeda ama gabadha walaashaada ama muslimadda ah, gabadha walaasheeda hadday ka faydo kurba ilaahay baa isna kaga faydaya min kurabi yowma alqiyaama kurbadaha iyo maalinta qiyaamaha ee dhibka badan leh ee murugta badan leh ee xanuunka badan leh buu ilaahay kaga faydayaa waman satara musliman qofkii asturo qof muslim ahna satarahu allahu ilaahay baa isna u astura yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha muttafaqun calayh وعn abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canh can الnabiyi slى اllah عalyh walih wslm qaal man nafsa can mumini kurbat min kurab اdunya isna waa noo soo hormaray xadiidkan isaga qofkii ka faydo ee ka fududeeyo qof muslim ah kurbo kurbooyinka adduunka ka mid ah ilaahay subxaanه wa tacaala nafasa allahu canhu ilahay baa isna ka fududaydiya kurbatan kurba iyo murug buu ilaahay ka fudaydiyaa min kurabi ywmi اlqiyaama kurbadaha iyo murugta maalinta qiyaamaha ah tan adduunka waxbaad la ciirsataaba qof unbaad la raadsataa meel baad ka dhacdaa waxunbaad u raadsataa gaal iyo islaam cidaad ugu heshataba laakiin aakhiro yaad u aadi kurbadaada albaabkeedse garaaci kartaa ma jirto ilaa albaabka ilaahay mooye subxaana wa tacaala albaabka allana waxa kurbada lagu faydaa tan adduunka haddaad qof ka faydid qof markaad ka faydo ilahay ba adna kaa faydaya subxaana wa tacaala kurba iyadoo aakhiradii ay jiq kugu tahay yuu ilaahay kaa faydaya subxaana wa tacaala marka dadka kurbada haysata wax loo saciyo weeyaan oo weliba midda uusan qofka filanaynin taasaa wax la aada ah maxaa yeelay idkhaalu suruuri cala almu'min baa la dhahaa qofka mu'minka oo farxad la geliyo isagoo meeluun kaa filanaynin ilahay baa kaa farxinaya meel aadan filanaynin kaaga farxinaya subxaanah wa tacaala marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waman satara calaa mucsirin qofka u gargaara qof mucsir ah mucsir waxaa loola jeedaa qofay dayni la degtay oo qaamaysan oo aad dayni ka buuxdo dayntii la dhaqaaqila wax u haya ma leh qofkaa isaga ah qofkii ka fayda oo u fudaydiya yasara allaahu calayhi ilaahay baa isna u fudaydiya fi ddunyaa iyo wاlaakhirati meel uu wax ka keenay isagoo garanla kurbadii ay hayso oo aad og tahay haddaad intaad baxdo qofkii daynta ku lahaa aad ka guddo oo lagu yidhaahdo qofkii haa dayntii haa waa lagaa guday maxaad u malaynaysaa inuu farxi lahaa meel uu ka keenana ma hayninba farxadda uu farxayo ilaahay baa adna qalbigaaga farxad gelinaya maalinta qiyaamaha waman satara qofkii astura muslimanna satarahu allahu ilaahay baa u astura fi dunya iyo wlaakhirati mujarad aad qofka u asturtay ilahay adna ceebahaagu asturaya adduuniya aakhiraba indhaha dadka waa laga xiraya ceebahaagii la arki maayo waxaa laga yaabaa laba qof inay dembi ku wada dhacaan kanna inuu meel walba ceebihiisii gaaraan ka kalena aan cidinaba arkin sooma dhacdo way dhacdaa laba dembi oo isku mid hal inay laba qof wada samayso oo kanna adduunko dhan u wada gaaro meel walbaba aad ku aragto kan laakiin wax arkayba uusan jirin isaga mooye cid kale ogsoonba laga yaabay inuusan jirin intii aragtayna iskaba hilmaantaba way dhacdaa waanu aragnay sababtu maxay tahay kanna dadku asturaa kan laakiin ma asturaa laga yaaba imtixaan min allahi wey jala wacala satarahu allahu ilaahay baa astura fi dunya iyo wlaakhirati wallahu ilaahay fi cawni alcabdi addoonka mid u gargaaraya weeyaan maa kaana alcabdu intuu addoonku ahaaday fii cawni akhiihi walaalkii mid u gargaaraya in allaaliya intaad qofka muslimka u socotee walaalkaaga ah ilahay ba kuu sacyinaya subxaana wa tacaala walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale ku tilmaamay saxiix ah wuxuu odhanaya laan actakifa fii masjidi hada shahra in aan masaajidkaygan madiine ah ku ictikaafo bil waxaan ka jeclaan lahaa qof walaalkay oo muslima inaan dantiisii u saciyo bas dantiisa u saciyo soo hel ama soo wa bil ah waa masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam muddada bil bisha ah waa shan salaadood baa lagu tukanayaa soddon maalmood ah haddaad ku dhufato meeqay noqonaysaa boqol iyo konton salaadood waajib ah weeyaan boqol iyo konton salaadood halkii salaadba kun ah boqol iyo konton kun ku dhuf waa intee waa boqol iyo konton kun weeyaan boqol iyo konton kun weeyaan walxasanatu bicashri amhaaliha toban kale kusii dhuf waa hal milyan iyo iyo bar weeyaan hal milyan iyo shan boqoloo kun weeyaan haddii ilaahay uu sii laalaabo wax ugu yaree lagu laalaabayo sunnooyinkii waa labiyo toban ragcadood maalintii soddon ku dhuf waa intee soddon labiyo toban ku dhuf saddex boqol iyo lixdan maaha y waa saddex boqol iyo lixdan saddex boqol iyo lixdan weeyaan saddex boqol iyo lixdan oo midiiba kun tahay waa intee saddex boqol iyo lixdan kun weeyaan wاlxasanatu bicashri amhaaliha dhayadana waa saddex milyan iyo lix boqol oo kun weeye isugee intoodaas meeqa noqonaysaa y waa shan milyan iyo boqol kun weeyaan subxaan allah waa intaa salaadihii un sunnooyinkii salaadaha labiyo tobankii ragcadood iyo salaadihi waajibkaa salaadooyin kaleo sunna hadduu ku tukada ama salaatuleyl ku tukada ama duxadii ku tukada ama taa waxba ka soo qaadi mayno mudabil ah weeyaan ka ajar badan qof walaalkaa muslimo dantiisa aad la socotay maalintaa aada u dantiisa marka qofka qofka muslimka u soconaya danihiisa ma sahlana ma sahlana wax weyn weeye cinda allahi jala wacala adduunka inaad ku rafaadaa laga yaabaa dantaadii aad seegto isaga qofkaa dantiisii darteeda laakiin cinda allahi jala wacala manzilo cadiim ah weeyaan aad iyo aad u weynan badan ajar aad iyo aad u weynan badan weeyaan ayib waman salaka ariiqan marka intaa haddii la inooga soo sheekeeye ayaa inoo sheegayaa waman salaka qofka qaada ariiqan wado dariiqaasoo yaltamisu uu ku raadinayo fiihi waddadaasi cilman cilmi uu ku raadinayo waa cilmu shariica weeyaan cilmiga diintaa loola jeedaa sahhala allaahu lahu qofka isagaa ilaahay waa u sahlaa dariiqan waddo ila aljannati baa ilaahay u sahlaa waddo cilmi aad ku raadinaysid soomaadan qaadin haa qur'aan baad baranaysaa xadiid baad baranaysaa fiqhigii baad baranaysaa cilmulaaladii shareecada islaamka lagu baran lahaa baad baranaysaa niyadaadu waa inama alacmaalu biniyaat ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu kugu abaalmarinayaa dariiqii jannadaba inuu ku siiyaba kuu sahlaba maxaa yeele cilmigaasaa sabab u noqonaya dariiqii jannada ilahay cabsidiisaa lagu barayaa ilahay sidaad u caabudi lahayd baa lagu barayaa imaanshahaaga marka aad masaajid ka timid maxaa intaa kuu dheer xalaqa cilmi baynu u fadhinaa soo maa dariiqii aad soo qaaday dariiqan ila aljanna weyaan intaa waxaa kuu dheer intaad fadhiso malaa'igtu waa kugu salinaysaa dembi dhaaf bay ilaahay ku weydiinaysaa allaahuma akfir lahu allaahuma arxamhu malaa'igtuna walaa yashfacuuna ila liman irtadaa qofuu ilahay raalli ka yahay mooye qof kale ergaba uma noqdaan ilahay agtii umana duceeyaan intaa waxaa kuu dheer salaad baa tukatay ilaa salaadeedii kale kaanamaa ajra salaad baa lagu qoraya dhinaca kale haddana imisaad faa'iiday marka allahu aclam tirada intaa malaa'igta waa kuu ducaynaysaa malaa'ig keliya ma aha doogo ducadu xataa nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh mallayga badda ku jira ama quraanjada haabi iska socota way u ducaynaysaa malaygaa badda ku jira kuu ducaynaya ilahay kuu weydiisanaya dembi bimujarad aad cilmiga soo raadsatay shareecada islaamka inaad baratid cilmiga diinta aad soo raadsatay darteeda ayuu kuugu ducaynayaa malayga hadda hal xabana maah ogow imise malay wey marka talow tiradooda meeqay dhantahay meeqa balaayiin ah weeyaan ilahay keliya umbaa garan kara qoraanjadiisa ka waran kaba sii daran soo maha ilahay keliya umbaa garan kara subxaanah wa tacaala intaba waa kuu ducaynayaan marka maxaa dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu intaa ku daray wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha malaa'igtii baa garbaheeda u raaricinaysa qofkii aalibulcilmiga ahaa oo sababtu maxay tahay ridan bima yatlub waxayba raalli ka yihiin oo ku qanacsan yihiin waxa uu dalbayo ee cilmiga shareecada ah qof hawl soo waayo unba annaga noo yimaadaba sideedaba qof dana kale aanan lahayn oo maalintaa wallahi meeshaana iska yara fadhinaya un mooyaane laakiin hadday niyadaadu tahay inta inaad fadhiisato cilmi doon ilahay agtii subxaana wa tacaala ku khasaari maysid haddaad iska timidna ku khasaari maysid maxaa yeelay nabigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam kitaabu alcilmi baynu ugu tegi doonaa fadliga uu leeyahay malaa'igtu way soconaysaa ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiin malaa'ig socotaa buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala malaa'igtaasi dikriga ilaahay meesha lagu hayo ayay isugu habarwacanayaan way isdul fuulayaanoo isdul fuulayaan qaarkood qaarka kaleu ku dhahayaa an halumuu ilaa xaajatikum war xaajadiinni iyo dantiinni u kaalaya halkana lagu hayaa dikri ilaahay qur'aan baa lagu hayaa tafsiir baa lagu hayaa xadiid baa lagu haya fiqhi baa lagu hayaa shareecadii islaamka halkan lagu fasiraya kaalay hadday isu yimaadaan markii uu dhammaado xaggii saray aadayaan ilaahay baa weydiinaya isagoo kaga xogaalsan addoommadiisa markaasaa rabbi wuxuu dhahayaa ka warrama addoommadayda maxay weydiisanayeen janno rabbiyo oo jannadayda miyay arkeen maya ka warrama hadday arki lahaayeen su-aasheeday badin lahaayeen maxay iga magangeliyoo weydiisanayeen naar oo miyay arkeen naartayda maya hadday arki lahaayeen ka warama rabbigu inay kaa magangeliyo weydiistaan bay badin lahaayeen rabbi wuxuu dhahaa subxaana wa tacaala ushhidukum annii qad hafartu lahum su-aasha sababta loo weydiinayo weyaan markhaati ka ahaada addoommadaydii ilahay cid markhaati gashto uma baahna laakiin markhaati noqda waxa loo markhaati gelinayaa waxay tahay hawshaa weyn oo waxa weeyaan annii qad hafartu lahum qoladaa meesha isugu timid ee diinta baranaysay qad hafartu lahum dembigooda waa dhaafe markaasaa malagu wuxuu yidhahdaa ina fiihim fulaanan rabbiyow hebel ama heblaayaa ka mid ahayd waa iska soo maray qofka meesha xaaje iyo dan kale yuu lahaa waa iska soo maray waa iska fadhiistay waa iska dhegaysanaya mustamiciin alkiraamtaasuu ka mid ahaa rabbi wuxuu dhahaa subxaana wa tacaala hum qowmun laa yashqa bihim jaliis waa qof waa qolo weeyaan qofka la fadhiista uusan khayrdare la kulmaynin khayrdare la kulmi maayo inab ha yaraatee marka xalaqaadkii cilmiga fawaa'idaasay leeyihiin waman salaka ariiqan qofka qaada wado yaltamisu fiihi waddadaa uu ku raadinaya cilman sahla allaahu lahu ilaahay baa waddadaa ugu sahla ariiqan wado ila ljannati ah wama jtamaca qowmun faida labaadoo dikriga ilaahay iyo cilmiga marka la baranayo uu leeyahay waa kana dhegayso waman ijtamaca qowmun dad ma kulmaan fii beytin guri min buyuut illaahi ilaahay guryihiisii ka mida sidan aynu u fadhinno oo kale guri guryihii ilahay ka mid aynu fadhinaa yatluuna iyagoo akhrinaya kitaab allah kitaabka ilaahay akhrinaya ama xadiidkii akhrinaya ama shareecadii baranaya diinta ilaahay wayatadaarasuunahu isugu celinaya oo isu fasiraya baynahum dhexdooda ilaa haddii la helo shardigu waa maxay qom waa inay kulmaan beyd ilaahayna ku kulmaan cilmiga shareecadana baranayaan saddexdaa shardi haddii la helo waxa ka ratimaya dhegaysa waa kan ilaa nasalad calayhim korkooda waxaa ku soo dega alsakiinatu xasilooni iyo waqaar deganaan iطmi'naan ayaa ilaahay qalbigooda ku soo dejiya subxaanah wa tacaala wa khashiyadhum waxaa daboola alraxmatu naxariista ilaahay baa daboolaysa xalaqaadka cilmiga deganaan bay leedahay meelaha kale aynan dee lahayn meelaha kaleo dhanna aadan ka helaynin naxariis bay leedahay meelaha kaleo dhan aanan lahayn wakhashyathum waxaa daboolaysa alraxmatu naxariis baa daboolaysa waxafathum waxaa hareeraynaya oo weelaynaya almalaa'ikatu dhinac walba malaa'ig baa ka hareeraynaysa jalsada aynu fadhinno arki mayna laakiin dhinac walba malaa'ig baa ka hareeraynaysa xaggee shaydaan nasiib oga leeyahay marka wadakarahum allahu intaa waxa dheer oo ka sii wada wanaagsan dakarahum ullahu ilaahay baa magacyadooda dhaba ilahay baa magac dhabaya fii man cindahu qolo agtiisa ahaatay malau lacla iyo samaawaadka sare buu ilahay ku magac dhabaya addoommadayda hebel iyo heblaayo iyo heblaayo iyo hebel iyo hebel iyo hebel dhowra buu ilaahay leeyahay xaggee xaajaadkoodii dantoodii bay ka yimaadeen baydkaygii bay yimaadeen shareecadii iyo diinta ilaahay bay baranayaan howlahoodo dhan waa ka soo tageen ilahay baa magacaaga haya subxaanahu wa tacaala wax sahlan maaha marka intaa haddii soo dhaafay qolo laandheerannimo sheeganaysaa inagu jirta oo iyagu inay nasab yihiin sheeganaya oo inay iyagu yihiin halka bini aadankuba ka dhaqaaqaba lafta kala bartaanu nahay annagu miyaa taqaanaa sideedaba waman bata'a bihi camaluhu dhegayso qoladaa waa loo jawaabay waman bata'a qofkuu dib u dhigo waman bata'a qofkuu dib u dhigo bihi qofkaasi camaluhu camalkiisa lam yusric bihi qofkaa isagaa ma horumariyo nasabuhu nasabkiisii ma horumariyo waxaa doontaba ahaw ciddaa doontana u dhalo ciddaa doonta adigu dhalashadaadu ha ahaato ama landheeraan dhahay ama anigu xaggaan ahay ama inan boqor baan ahay ama anigu aabbayaashaygu boqor hebel iyo boqor hebel iyo ku abtirsa adigu suldaan hebel iyo suldaan hebel iyo ugaas hebel iyo shaaxa doonta sheeg adduun weya taa laakiin ilaahay agtii camalkaagunbaa ku hormarinaya kuna dibdhigaya waman baa'a qofkuu dibdhigo bihi qofka isaga camaluhu camalkiisu lam yusric bihi qofka isagaa dedejin maayo horumarin maayo nasabuhu nasabkiisii nasab inuu ku hormariya lagama yaabo hadduu nasab wax hormarinayo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wadaraba allahu maala liladiina kafaruu mra'atah he nuuxin wa imra'ata luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhanataahuma falam yugniya canhuma min allahi shaya waqiila maxaa loo yidhi nebiga ilaahay xaaskiisi in la yidhaahdo idkhulu naara maca adaakhiliin nabiyullaahi nuux wiilkiisii maxaa lagu yidhi inahu camalu hayru saalix laysa minka inii aciduka an takuna min aljaahiliin hayweydiinin mar dambe maxaa yeele gaal buu ahaa ya bunayarkab macana markuu ku yiri doonta qaala saawi ilaa jabalin yacsuminii min alma qaala laa caasima alyowma min amri illaah ilahay baa inooga waramay nabiyullaahi ibraahim waad garanaysaan aabihii aazar iyo qisadii dheerayda ilaahay inooga warramay qur'aanka subxaanah wa tacaala ya abati laa tacbudi shayطaana ina shayطaana kana ya abati inii akhaafu an yamasaka cadaabu min الraxman fatakuna lلshayطaani wayliya ya abati ya abati uu ku lahaa laakiin haddana aabihii waa min ahli الnaar sida ilahay inoo sheegay falama tabayana lahu anahu he caduwa lilahi tabara'a minh nabiyullaahi muxamed calayhi afdal الsalaaةi wasalaam adeerkii wixii kala gaaray waad garanaysaan iyo inuu ilaahay soo dejiyey inaka latahdi man axbabt walakin allaha yahdi man yashaa adigu ma hanuunin karaysid iimaan qalbiga uma gelin kartid kaad doontid ilaahay subxaanah wa tacaala dhinac markaynu ka fiirino qisooyinka qur'aanka ah waxaad la tacajubaysaa ilaahay wuxuu adiga ku siiyey wuxuunan ambiyada siinin aabbaha waa muslim oo wiilkaagii baa muslim ah oo xaaskaagii baa muslim ah oo ilaahay intaasoo dhan ambiyada uunan siinin adiga waa ku siiyey waa nicma min allahi jala waala fadli min allahi weyaan uma waayin ambiyadiisa hadduu cid siinaya waxay ahayd in ambiyada la siiyo inan iyagaaba hidaayadii gacanta ku haya markaa laakiin waxaan iyaga la siininba adiga soomaaliga lagu siiye nicma min allahi wey jala waala dhinaca kale inaysan waxba u tari karaynin maxaa yeele nebiy muxamed ayaa intuu isugu yeeray jabal abi qacays ayuu wuxuu ku leeyahay dadkii oo dhan la hadlayaa qorayshay haddaan idin dhaho buurtan gadaasheeda cadowg baa soo socda ka warrama maiga rumaysanaysaan haa been kuguma naqaano markaasuu leeyahay bayna yadaya cadaabin shadiid cadaabin aliim markaasuu nebiga la hadlayaa qolo walba ilaa markii u dambeysay gabadhiisii uu la hadlay faatima ya binta rasuuli illah faatima binta muxamed wey saliinii min maali ma shiti fainii la agni canki min allahi shaya xoolahayga waxaa doonta iga weydiiso waa ku siin karaa laakiin ilahay agtii waxba kaagama tari karo inaba ha yaraatee waman baطa'a bihi camaluhu marka qofku camalkiisa dib mariyo lam yusric bihi nasabuh nasabkiisii ma horumarinayo soomaalina horey u mahmahdo waxay yidhaahdeen adduunna wadajooggiisa shidaad baa diiday aakhirana camal baa diiday akhire ma la wada joogi maayo maxaa yeele lagu kala tegi camal falyatanafas ilmutanaafisuun mutafaqun calayh baabu shafaacati wuxuu u baab yahay erga noqoshadii shafaacada waxaa la yidhaahdaa qofka wuxuunan samaysan karayn markuu kuu yimaado adigana aadan awoodi karaynin soo bax inaad tiraahdo oo dadkii aad u dhex marto ilaa aad ka hesho qof arintiisii u xukmiya qofkan ama xaajadiisii u xukmiya oo markaa ilaahay subxaanah wa tacaala adiga maadaama aadan awoodi karaynin ajarkii qofkaasaad la wadaagaysaa qof isaga ajarkii waxaad gaarsiinaysaa aan qofkan ka warhayninoo marka hawshiisii u xugmiya ilaahayna subxaana wa tacaala sidaas ayuu adna ajarkii kugu siinayaa shafaac weeye ergadii weyaan ergada waxa la yidhaahdo qaala allahu tacaala isagoo ilaahay ka hadlaya wuxuu yidhi waman yashfac qofka erga noqda shafaacatan xasanatan erga wanaagsan erga wanaagsan maxaa loola jeedaa ergada wanaagsan qof baa kurbaysan wuxuu u baahan yahay dawo wuxuu u baahan yahay lacag wuxuu u baahan yahay hawl adigana ma haysid qof baad u tagto waxaa tiri walaalow qofkan waa dhibaataysan yahay hawshaasaa haysata aniguna waxba uma hayo ama ma awoodi karaysa adiga inaad wax ku darsato isna waxbuu ku daray kaa kalaad u tagtay waxbuu ku daray ama qof baaba kaafiyeyba marka shafaaca xasan ah weeyaan qofkan qofkaa muunan aqoonin uma tegi lahayn aduu kuu yimid laakiin maadaamuu adiga kuu yimid adigiibaa ula saciyey marka shafaaca xasana ah weeyaan yakun lahu qofkaasi way u ahaanaysaa nasiibun minha yakun lahu qofkaasi wuxuu helayaa nasiibun buu helayaa minha xaggeedii ah qof baa u xugmiye soo ma aha sidii adigoo u xugmiye ajarkeedii baa lagu qoraya maxaa yeeley waman sana fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha waajru man camila bacda hadi oo kale wey can abi musa alashcariyi radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi qaala kana nabiyu sal اllahu alayh walih wasalam nabiga alle wuxuu ahaa ida ataahu aalibu xaaja haduu nabiga u yimaado salawaatu اllah wasalaamu calayh qof xaaje iyo dan leh ummaddii markaad horjoogo u tahay danteeday kuu keensanaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu qof u yimaado dan leh xaajadiisii iyo baahidiisii iyo dhibaatadiisii u sheegto nabiguna ma awoodo salawaatu اllah wasalaamu calayh laakiin aqbala calى julasaa'ih dadka isaga la fadhiyo ayuu weydiin jiray faqaala markaasuu wuxuu dhihi jiray ishfacuu tujaru war qofkii arintiisa u xallin karo qofkan ha shafaac qaado ha ergi noqdo haddaadan adigu awoodin cid taqaana cid samayn karta baa taqaanaa erge noqo tujaru waa lidinka arinta arintaa wayaqdi allaahu ilaahay waa xugminayaa calaa lisaani nabiyihi carabka nebigiisa ilaahay wuxuu ku xugminayaa ma axab wa fii riwaayatina waxay ahayd maa shaaa wuxuu doono yuu ilaahay ku xugminaya macnuu waa maxay nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii loo soo bandhigtay ee baahi iyo dan ahaa ma awoodi karayo dadka la fadhiyu u bandhigi jiray oo dhihi jiray kii nina ah, hadduusan awoodin laakiin uu yaqaana cid awooda erga ha noqoto maalin maalmaha ka mida ah, yaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nin u yimid wuxuu yidhi marti baan kuu ahay nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenkiisiibuu u cidiray sagaal reera ahaayeeno wuxuu ku yidhi walbaa caawa marti baa noo joogtee waxa la diyaariyo ku dheh hadday wax guriga yaallaan waa laga bilaabay haweenkii mid mid mid walba waxay tiri wax aan hayo oo dabka la saara ma leh caawa nebigaa loo soo noqdoo waa loo sheegoo waxaa lagu yiri guryahaagii wada tagnay oo wax caawa la kariya maleh rasuulka allah nebiga calayhi salaatu salaam asxaabtiisuu la hadlo wuxuu ku yidhi war martidayda yaa caawa ii martigelinaya nin saxaabi ah wuxuu yidhi aniga habeenkiibuu kaxeeyey qisadii aad garanaysaan wayuiruuna calى anfusihim walow kana bihim khasaasa halkaasaa kusoo degtay macnaha uga dan waxay tahay nebiga calayh salaatu wasalaam haddii danta isaga loola yimaado si allaale siduu ku xallin kara waa xallin jiray hadduusan awoodi karayna waxba waayana ummaddu u bandhigi jiray salawaatu ullah wasalaamu calayh marka adigu haddaad awoodidna waa khayr haddii kalena erge noqo oo ummaddii erge ugu tag وعن بن cabاasi waxaa laga warinaya radي الlه taعaلى canهma fي qiصaة bariira وزawjiha qiso aad u dheer bay ahayd gabar bariire la oran jiray yaa iyay ku dhacday walacala inuu noo keenay iyadoo intaa ka dheer qisada marka gabadhan bariiro la yidhaahdo nin baa qabay ninkeedu addoon buu ahaa iyadu addoon bay ahayd iyadaa la hor xoreeyey alislaamu yacluu walaa yuclaa mar walbaba islaamka isagaa sarreeya qofka xorta ahna isagaa sarreeya laga sarrayn maayo gabadhan muslimadda ah nin addoona ah in ay qabto waa la khiyaar gelinayaa ninka ragga ah laakiin maxaa yeelay ilmuhu yay ku abtirsanayaan ninka raggay ku abtirsanayaan aabbaha ah. haddii marka isagu addoon yahay ilmaha addoon bay noqonayaan maxaa yeeley aabbahood wuxuu yahay bay raacayaan sidaa darteeda nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan bariiro ah hadday caaisha xornimadii siisay caaisha xor yaa tahay ku tiri reerkii iyada addoonkeey u ahaydna addoommada u ahaydna lacag bay ku xireen kitaabiyeed baa la dhahaa waa la kitaabeeyey haddaad lacagtaa keento xor baa tahay caaishaa siisay marka caaisha hadday siisay reerkiibay u geysay khalaas walaheedii caaisha qaadatay laakiin axkaam baa ka ratibatay gabadhii aan horay loo ogeynoo waxay tahay iyada iyo zawjkeedii in iyadii la khiyaar geliyo oo la yidhaahdo bariiroy ninkaaga addoon weeyaan addoonnimada ma ku haysanaysaa oo sidaasaa marka caruurtaadii addoon ku noqonayaan mise waad ka tegaysaa oo ma doonaysid waa ciddo tirsanaysaa kadibna khalaas cidday doontay guursanaysaa haddii labadaa la khiyaar geliyey waxay tiri maya waa ciddo tirsanaya khalaas waa iyaga dhammaatay aan carruur addoon noqoto ma haya ninkeeduna aad buu u jeclaa kadibna gabadha oo aad maadaama uu jecel yahay wuxuu waxaa la yidhaahdaa wuu daba ordi jiray war ka joog war ha yeelin iyana diiday nebigaa u yimid calayhi salaatu wasalaam waa ergo nebigu calayhi salaatu wasalaam bariiroy ninkan kaa daba oynaya maad u kaadisid qisadii marka kala qabsatay nebiga calayhi salaatu wasalaam intaasaa inaga khusayso oo ah nebiga inuu ergan noqday baabkeennan qaala laha markaa xadiia ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma fi qisati bariira bariira qisadeedii iyo wa zawjiha ninkeedii qaala wuxuu yidhi qaala laha annabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nebiga alle wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu caley bariiro u yidhi low raajactiihi bariiro haddaad isaga laaban lahayd kugu daba dhimay oo maalintaasoo dhan buu ilmaynaya nin wax jeclaadayna caku culimmada markay ka hadlayaan xagga jacaylka waxay yidhaahdaan waa lagu kala duwan yahay ilaahay subxaanah wa tacaala bini aadanka waa u kala sameeya lab iyo dhadig waxa weeyaan ninka ragga ah hadduu jeclaado qofka dumarka ah ma qarin karaya waa ka qalib noqonaysaa laakiin qofka dumarka ah hadday jeclaato la weydiiye ma aniga ha weligeyba habeenna kuma jeclaanin bay leedahay weligayba kuma jeclaanin way qarsanaysaa macnihi ilahay baa u kala sameeyey subxaana wa tacaala dhinaca kale nacaybka marka laga hadlayo ninka ragga ah waxaa laga yaabaa inuu wax kale iska dhowro isagoon jeclayn caruur bay u haysaa reerkiisay u roon tahay isagay u roon tahay waa qof dariskii u wanaagsan meelo kale inuu wax ka xeeriyaa dhici karaysa niyadda uunan u haynin laakiin inuu la noolaado waxba isbedel aynan dhicin laakiin waxaa la yidhi dhinaca dumarka ah haddii ay nacdo khalaas wax dambeba ma dhowraysaba maalintaasay caradeedii oo dhan ku tuuraysaa ma adkaysan karayso walidaalika aan arkaynaa nin baa nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi rasuulka allow xaaskayga waa qof aad ii dhibtay waa qof noocan waa qof noocan ah nebigu markuu dhegaystay calayhi salatu wasalaam wuxuu ku yidhi iska fur rasuulka allow laakiin wuxuu yidhi caruur bay ii haysaa caruurtana way u roonta ma hilmaamin ogow hadday taa inta uu ku haystaba intaasay ahayd nebigu wuxu yidhi hadaba iska haysa waa yahay taa haddaad ku sheegtay wanaagga ah wanaag ay leedahay weeye ku haysaa la yidhi intaa muxuu ku soo haystay laakiin iyadoo waxaa laga yaabaa waxaan macno lahayn qisadii waad garanaysaan khubayb tii ku dhacday ninkii la oran jiray tii ku dhacday marka waxyaaba sahlan inay gabadha markiiba isaga furtuuto yaa dhici karaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa erga noqday maanta marka low raajactiihi buu ku yidhi haddaad in yarna u kaadin lahayd haddaad isaga laaban lahayd haddaad wuu ku jecel yahay isagoo ilmaynaya waddada mari jiraa la dhahaa qaalad waxay tihi yaa rasuulallah ta'murunii rasuulka allow ma amar ba adig aad isiinayso amarka rasuulka ma caasin karaya waa mu'minad wey ilaahay rasuulkiisa amarkoodu madaxan saaranaya khalaas calى اra'si wاlcayn waa muminad weeyaan qaala nebiga wuxuu yidhi inama ashfac anigu maya buu yidhi amarku siin maayo ergaan ahay laakiin ergaan ahay ergaduna in la yeelay leedahay in la diiday leedahay maxaa yeele wax amara maaha qaalad waxay tidhi haddaad erga tahay rasuulka allow laa xaajata liya fiih dan kama lihi ninkaa isaga inaba ha yaraatee rawaahu اlbukhaariy wallahu subxaanah wa tacaala aclam yaan lagu nicinaysa ilaali haddaba haddii lagu naco waa khalaas wey وإياكم إن شاء الله